لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وسائل كتاب التقريب للإمام النووي رحمه الله تعالى صفة من تقبل روايته وما يتعلق به ayaan ku dhex jirnay alkhaamisatu mas'alada shanaad aلصaxiixu ana aljarxa wاltacdiila yahbutaani biwaaxidin أه وحاويان أن الجرح جرح والتعديل يتعديل ويثبتان سبنانيان بواحد أي كسبنانيان بقول واحد هل مد قول كسبنانيان جرح يتعديل كاللبغبة طيب وسيد صحيحة سلاس ويان وقيل وحال يريد لا بد حقسب من اثنين لبا لبا يا ضروري او ويران إلي لبا كسبنادان waxaa qasaba min isnayni laba laba ayaa daruuri oo ugu yaraan inay laba ku sugnaadaan ayaa daruuri laba inay inay ahaadaan oo ay kasoo fulaan jarxiga iyo tacdiilka ugu yaraan laba qof uu kasoo fulo taas ayaa qasabana waa la yiri laakiin sida saxiixa uu cabiray waxa weeyaan mid keliya inuu kasoo fulo hadduu hal qof kasoo fulo walow naag addoon hal nin wuxuu doona ha ahaado keliya waxaa shardi an yakuuna caarifan biasbaabi aljarxi watacdiil asbaabta jarxiga ee tacdiilka inuu yaqaano bis baa shardi ah ayb marka shahaadada isagu lamid maaha qofku inay laba qof sidkiyeyso si shahaadadiisa loo aqbalo iyo ama markhaatiyaalkoo laba u badan iyo ma aha iyada riwaayadu taa waa uga duwan duwantahay meelahaas marka cadadka iyo xuriyadda iyo dukuuriyada iyo meelahaasay ku kala tagaan riwaayada iyo iyo shahaadada xadiiska bariirana marka waa tusaya hal iyadoo aadana haween ah, ah yani nebiga caleyhi salaatu wasalaam warkeeda wax ka fiirfiiriyey waida ijtamaca fiihi jarxun watacdiilun faljarxu muqadamun waqiila in zaada almucadiluuna qudima atacdiilu waida ijtamaca fiihi hadday kulmaan وإذا اجتمع فيه جرح وتعديل فالجرح مقدم وقيل إن زاد المعدلون قدم التعديل وإذا اجتمع فيه هذي كلمان أي في الراوي وإذا اجتمع هذي كلمان فيه في الراوي الراوي الحديثة جرح وتعديل هل في الراوي أي جرح تعديل في كلمان وعنوز إذا قارنوا الجرحيين قارنوا تعديلين فالجرح مقدم جرح أياه من الهرمري والهرمري <clears throat> وقيل وحال إن زاد المعدلون qudima tacdiilu tacdiilkaa la hormarinayaa marka ayb sidaa marka qiilbuu ka cabiray sida saxeixana waa sida uu hormariyey haddii qofka jarx iyo tacdiil uu ku kulmo jarxigaa la hormarinaya maxaaylo ziyaadatu cilmi cilmi ziyaadadiisa laakiin waxaa shardi ah markaas an yakuuna aljarxu mufasiran jarxigu inuu yahay mid fasiran wa an yufasara وأن يفسر بأسبابه أسباب كيسان إن لو فسر فسرها وقصر قفت جرح ونين كان جرحي فسر بالليل وفسري سبق أو خبال له جرح من بوكو فسري ما أقبلها يا مرحبا ويجري جري المركز خبيب البغدادي كتاب كيسان الكفاية baabna wuxuu ka dhigay ashyaa wax dad lagu jarxiyey oo jarx ahayd ayuu sheegay masalan shucba markii la yidhi maxaad u jiiday xadiida minhaal ibni camrin markaasuu wuxuu yihi samictuhu sawta dambuurin fii beytihi gurigiisa waxaan ka maqlay yihi min beytihi gurigiisa xaggiisa ayaa waxaan ka maqlay yihi gurbaan codkiisa taasoo kale marka sabab wax lagu jarxin kara maaha inuusan joogin baaba dhici kartaba nacam inuusan kawarqabinaa dhici karto inuu markaa unan maqlaynin waa suurtagal <clears throat> guri guri weyn oo gees laga garaacayo inuu ahay badan baa istimaalaad badan baa imaan karta xablguma jersan kartaa waxaa kamida sidoo kale isagana markii la yidhi eh, bacd ruwaa eh, qofkaas maxaad ku jersanaysaa waxa uu yihi ra yarkabu birdownan birdowlku waxa weeyaan waa baqal oo kale oo jameed isagoo marka birdowl korayo yaan arkay fulfula oo marka kaanahu yani muru'a fiican inaysan ahayn oo kale sidaasu marka ninkaa xadiiskiisa uga tegin camal iyo shay-adaasoo kale ma mararka qaar awhaam qof isaab isgoodsiinayo ninkan in la jarxiyey mana la jarxis ayb way dhacdaa iyadana taasoo kale waxaa kamida masalan qiso oo ikhtiraaxa uu ku keenay ibnu daqiiq ilciid waxaa la yihi fulan ibnu fulan halkan masar ayuu soo maray cilmi ayuu ka qaatay ama riwaayu ka qaatay hebel markaasuu wuxuu yidhi ninkuna nin imaama buu ahaa sidaan dhihi doono oo aada warkiisa loo qaato jarxi iyo tacdiili markaasuu yidhi ninkaas ma soo marin meeshaas kamana maqlin xadiid maxaa yeele hadduu soo mari lahaay shiikhaas meeshaan waa arki lahaay waana kulmi lahay buyii markaa maadaama aanan arag oonan kulmin waxba kama maqlin been baad sheegaysaa ninkiibau sidaa marka wahmi ugu xukumay khalad una jarxiyey binaan calaa wahmigii ayuu ku jarxiyey ma la aqbalayo kaasa waad dhici kartaa marka qofku hadduu caalim yahay dadka gobol inay ka aqbalaan laakiin jarxiga saas oo kale ku yimaada iyo tafsiir saxan ma ahan marka jarxiga iyo tacdiilka marka jarxiga la hormarinayo an yakuuna mufasaran shardiga labaadna waxaa weeyaan wa an yakuuna mufasaran biasbaabihi in asbaabtii jarxiga lagu fasiro dan sabab jarxiba aan lagu keenin ama aan lagu fasirin ma la aqbalayo markaas ma la hormarinayo ayb waa la hormarinaado marka labadaa shardi bay leedahay ayb masaladan halkaas uga tegey waidaa qaala xadaanii iqatu aw naxwahu waidaa qaala haddii uu yidhaahdo xadatanii iqatu ninkii iqada ahaba ii warramay aw naxwahu ama warkaasoo kale uu yidhi lam yuktasab bihi lagu kaaftoomi maayo cala saxiixi sida saxeixa waqiila waxaa la yidhi yaktafi yuktafaa waa lagu kaaftoomayaa fain kaana fain kaana alqaa'ilu kan yidhi haddii uu yahay caaliman caalim kafaa wuu ku kaaftoomayaa fii xaqi muwaafiqihi kan isaga waafaqayo marka la fiiriyo yani shanigiisa wuu ku kaaftoomaya fi lmadhabi ku waafaqayo madhabta cinda bacdi lmuxaqiqiina muxaqiqiinta agtooda qaarkood agtooda halkan marka waxuu ka hadlayaa waxaa weyaan altacdiil bilafdi libhaam mas'alada la yidhaha qofkan ayuu tacdiiliyey lafdi mubham ku tacdiiliyey xadathani hiqatu oo kale aiqatu waa lafdi tacdiil keenayo ibhaamna waa ku jiraayo ninkii lama magac sheegin jumhuuru ahlilxadiid marka iyo fuqahadu waxay qabaan arrintaa inaynan tacdiil noqonaynin masalan raawi baa wuxuu yidhi xadatanii iqatu ninkaasi ku noqon maayo sidaas iqo maxaa yeele waxaad dhici karto isaga agtiisu inuu iqo ka yahay laakiin hadduu magaciisa sheegi lahaa hayruhu inuu soo saari lahaa sabab jarxi taa marku noqon walidaalika waxaa shardi inuu yidhaahdo markaas magaciisa hadduu sheego laakiin waa la fiirinayaa ninkan siqeeyey iyo dadka kale haddii dadka kale ay keenaan sabab jarxi warkaas hala aqbalay alimaamu shaafici iyo yaa wuxuu dhihi jiray xadaani iqatu ibraahim ibnu abi yaxya ayuu dhihi jiray xadaanii iqatu say afkiisa ka ahaa laakiin ibraahim ibnu abi yaxya cinda jamaahiiri ahlilxadiid aftoodu waxauba ka ahaa kadaab kadaab ayuu ka ahaa oo xadiiskiisu aada u daran yahay marka midaasoo kale taasoo kale la diidaa marka cinda fulan inuu siqo ka yahay wa cinda gayrihina yani oo dacfigiisuba uu daran yahay waa dhexi karta wahaakada malik isaguna saasoo kalea jirta xadahani iqatu can camr bni shucayb iyo haddii uu yiraahdo saasoo kale marka atacdiil bilafdi ibhaam isaga markaa maaligna nin kaleo saasoo kale isna ujeedo markuu sidaa dhahay marka التوفيق بلفظ الإبهام أما التعديل بلفظ الإبهام ma toosna oo yani ma laga qaadanayo qofkaas inuu mucadal yahay in la tacdiiliyo inuu yahay laga qaadan mayso waidaa qaala haddii uu yidhaahdo xadathani iqatu aw naxwahu ama wax lamidu ayuu yidhi min gayri an yusamiyahu isagoon magacaabin aw naxwahu macnaha xadathani saduuq oo kale ayuu yidhi min gayri an yusamiyahu isagoon magacaabin ah. lam yuktafa bihi lagu kaaftoomi maayo tacdiil loogu kaaftoomi maayo cala axiixi sida saxeixa ilaa uu ka magacaabo xataa khadiibulbaqdaadi wuxuu leeyahay hadduu yidhaahdo qof kastoon aniga ka wariyaa waa iqa dabadeedna xadatanii iqatu uu yidhaahdo xataa ma lagu kaaftoomi waqiila waxaanu yihi yuktafaa waa lagu kaaftoomayaa yani bidalika muطlaqan sideeda waa lagu kaaftoomaya fain kaana alqaa'ilu qaailku hadii uu yahay qofka sidaa dhahayo caaliman caalim hadii uu yahay qofka sidaa dhahayo hadii uu caalim mujtahida uu yahay maalik iyo shaafici iyo kale ayb kafaa fii xaqi muwaafiqihi fi lmadhabi qofka isaga madhabti madhabta ku waafaqayo marka la fiiriyo wuu ku kaaftoomayaa cinda bacdi almuxaqiqiina culimada muxaqiqiinta agtooda yani qaarkood agtooda siday ku timid yani qaybtan faracan masalada faraca ka ah waxaa weeyaan mujtahidkii iyo muqalidkiisi wuxuu leeyahay haddii ninkii mujtahidka ahaa uu leeyahay xadatani iqatu ninkii isaga taqliiday tawsiiqa oo ku kaaftooga maxaa yl imaamkii uu taqliidsanayaa ku ijtihaadaa ninkaas inuu iqaya isagaa u cadeeyey ninkan kale marka waaa laga waa aftiisu marka iqa ayuu ka noqonayaa yani marka la feeriyo taqliidka uu ninkan taqliidsanayo oo xujada markaa waa u oogmaysaa dad badan marka la ibhaamiyey waxaa soo baxa marka aada u daran sida yani eh, imaamu shaafici abarani xadaani iqatu abaranii man laa atahim bihi marka uu leeyahay ibraahim ibnu yaxya ninkaa u ujeedo malik sidoo kale can iqa can bukayr haddii uu yidhaahdo mahramat ibnu bukayr ka wadaa eh, way badan yihiin sidaasoo kale halkan sharax ayuu aada ugu sheegay nabad kale tiro badan buu sharax ku sheegaya sharaxa laga fiiriyo waidaa rawa alcadlu canman samaahu lam yakun tacdiila cinda alakariin wahuwa saxiixu waqiila huwa tacdiiluna waa la yiri waidaa rawaa haddii uu wariyo alcadlu qofkii cadliga ahaa la tacdiiliyey caman uu ka wariyo qof samaahu ou magacaabay lam yakun ma ahan tacdiilan tacdiil ma aha cinda alaktariina culimada badankood agtooda wahuwa saxiixu sidaasaana markaa saxiix oo iyada markaa toosan wa qiila huwa tacdiilunna waa la yidhi halkana mas'alo kalau rabaa inuu uga hadlo mas'alada waxa ay tahay qofka cadliga ah, qof kastoo uu magacaabo waxba isagoo da tawfiiq iyo isagoon siinin iyo tacdiil bimujarad qofka uu nin nin cadli ah haddii uu qof wax ka wariyo werintaa uu ka warinayo tawfiiq ma noqone iyo tacdiil maya ayuu leeyahay ee ka waran raawigu haddii uu yidhaahdo aniga cid kastoon magacaabo wax ka qaato waa wada waa wada siqaaq ayuu yidhi wax ma taraysaa maya labada mas'alada isoo duuq mas'ale waxaa weeyaan qof cadli ah ayaa qof magacaabay xadathanii fulaan ibnu fulaan tacdiil ma ah qofkii cadliga ahaa ayaa haddana wuxuu isagu yidhi cid kastoo aniga aan wax ka wariyo ogaada waa waa waa mucadal waa nin la tacdiiliyayo siqa ah ayuu yidhi ma noqon kartaa marka iyadana tacdiil walow isagu sidaaba ha ahaadeen maya labada mas'alo marka halkaa isku soo dejesa maxaa yeele ninkan cadligaa ah waxaa dhici karto isagu inuu ninkan siqo u yaqaano hayruhu laakin inuu cilmi u leeyahay oo uu ku khilaafo xukunkiisa marka lama qabsanayo waidaa rawaa haddii uu wariyey alcadlu ninka cadliga ahaa caman uu ka wariyey qof samaahu oo magacaabay lam yakun tacdiilan ma aha qismiyadaas mujaradkaa tacdiil ma aha cinda alaktariina wahuwa saxiixu waqiila huwa tacdiilna waa la yiri ayb oo waxaaba la wariyey buu leeyahay waqad ruwinaa can shacbiyi anahu qaal xadaana alxaarif waashhadu billahi anahu kana kadaaban xaarifkan marka waa xaarif alacwa ayb xaarif ibn cabdillahi alhamdani xaarif alacwa ayb waqiila huwa tacdiiluna waa la yidhi waa qiil marka midkan dambe ayb maxaa yeele haddii jarxa uu ku yaqaano waa sheegi lahay mujarad marka uu qofka wax ka warinayo waa iska tacdiil sababto a ah hadduu jarxi ku yaqaano ninkuna uu cadli ku sifaysan yahay wuu sheegi lahaa maxaa yeele dadka miyuu khiyaanaya waad cadaalad baaba lagu sheegay ninkaan sidaasaa marka qiilkani uu cuskan yahay usuuliyiinta qaar kamidaa ah doorteen ibnulxaajib iyo aamidi iyo yaa doorteen wacamalu lcaalimi wafutyaahu calaa wafqi xadiisin rawaahu laysa xukman bisixatih walaa mukhaalafatuhu qadxun fii sixatihi walaa fii ruwaatihi halkan masalo iyo iyadana ka hadlaya calaaqalale baabkan wacamalulcaalimi caalimka camalkiisa ku camalfalkiisa wafutyaahu fatwadiisa calaa wafqi xadiisin xadiid si waafaqsan korkeed ou markaa ku fadwoodo ama uu ku camal falo xadiidka oo rawaahu uu wariyey laysa xukman xugun ma aha bisixatihi uu xukumay xugun xadiidkaas sixadiisa uu xukumay ma aha walaa mukhaalafatuhu xadiid khilaafidda uu khilaafay camalkiisi buu khilaafay fadwadii muqtadihiisii fadwadeediibuu khilaafay qadxun ma aha iyadana qadxi ma aha fii sixatihi xadiiska sixadiisa ou qadsanayo ma aha walaa fii ruwaatihi ruwaatiisa ou qadsanayana ma aha halkan wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo nin caalima ayaa mas'ale ayuu ku waxbuu ku camal ayuu la camalkaasna xadiis ayaa sheegaya ama waa fadwooday xadiisuu ku fadwooday xadiis arrin uu sheegaayo ayuu ku fadwooday ma la dhihi karaa marka xadiis isaga uu wariyey ayaa camalkiisii uu la yimid ama fatwadiisii uu la yimid mala dhihi karaa xadiidkaa imaamkaas baa saxiix yeelay hadda isaguna ma cadaynin oo ma dhinaada xadiidun saxiixun ma dhihin isaga laakiin xadiidka muqtadihiisiiba uu wariyey xadiidkii uu wariyey ayuu camalkiisii la yimid ama waaba ku fatwooday ma la dhihi karaa marka midda imaamkaas xadiidkaa waa saxiix yeelay maya maya maxaa yeele waxaad dhici karta xadiidkan agtiisa inuu daciif ka yahay laakiin qariino kale ama meel kale inuu isagu markaa u cuskaday fadwada iyo camalka laakiin xadiidka isaga agtiisa uu daciif ka yahay waa dhici karta cagsiguna waa sidoo kale xadiis ayuu sheegay oo weriyey mana ku camal falin xadiis buu weriyey fadwada uu fadwooday waa khilaafayba xadiidkan ma la dhihi karaa marka xadiidkan buu daciif u arkaa maya sidau xadiiska saxiix u arko ayaa waxaa laga yaabaa murajix kale darteedina uga tegey yani in afka xadiidkan sababka uga tegey bacfi aynan ahayne murajix kale ama qariino kale darteedina uga tegey oo waxay yidhaahdaan imaam maalig oo kale xadiidka khiyaarulmajliska sheegaayo xadiidka beeca marka la joogo khiyaarulmajliska sheegaayo waa weriyey waana agtiisa saxeexo ka ahaa haddana maca dalika ma uuna ku camal falin sababta waxau dhihi jiray camalu ahlilmadiina ma aha sababtiisa marka yani camalu ahlilmadiina xadiidka aaxaadka oo kale iyo marka uu camalu ahlilmadiina oo kale isku hor yimaadaan badanaa camalu ahlilmadiina xoog siiya sidaasay dhahayaan marka xadiidkan inuu weliyo sabab min al asbaabna uga tago ayaa dhici karta marka xadiidkuna saxeef ku yahay isaga laakiin sabab kale ama murajix kale uga tegey marka saa iyadu ma ahan tacdiil iyo ruwaadda xadiidkana ma ku keenayso tajriix ma ku noqonayso xadiidkii uu ka tegey ounan ku camal falin dadkii soo wariyey waa mujaraxiin ma aha macnuhu inuu sidaa yahay wa camalun caalimi caalimka camalkiisa marka meeshan laakiin xanafiyada iyagu waxay qabaan raawida xadiidka uu wariyo iyo waxa isaga ra'yigiisa ra'yiga iyo riwaayada ada iska hortimaada ra'yigaa la hormarinaayo jumhuurtu laakiin saas ma aanay dhahay ninkan isaga ra'yigiisu waxay ahaataba laakiin xadiidka iyo yani riwaayada iyo ra'yiga riwaayada horeysa yani riwaayada waa xujo waa iyada shaw sida uu uga tegay hala fiiriyo macnaha isga tegi haduunan ahayn macno saaiqa ma la qaadanayo macnaha iga tegi matalan maalikiyadoo kale xadiiska aaxaadka iyo camalu ahlimadiina waxaa la hormarina camalu ahlimadiina waa qaacide iyagu ay ah yani min usuulihim bay kamid mid tahay laakin ma lagu waafaqsana oo culimada maku waafaqaya wacamalu caalimi caalimka camal falkiisa oo futyaahu iyo fatwadiisa calaa wafdi xadiiin xadiid waafaqitaankiisa korkeeda oo ku camal falo ama ku fadwoodo xadiidka oo rawaahu uu wariyey laysa xukman xugun ma aha bisixatihi la xukumayo xugun uu sixadiisa xukumay ma aha ha u nisbaynin marka walaa mukhaalafatuhu mukhaalafadiisa na ma aha qadxun qadxi fii sixatihi xadiidka sixadiisa ou qadxiyey walaa fii ruwaatihi ou qadxiyeyna ma aha masalada marka ibnu kasiir isaga nadariga wuxuu ka muujinayaa wuxuu leeyahay haddii masalada masalan xadiid kaleba aanu kusoo aroorin ilaa midkaas maahane isagiina uu wariyey ka tegey way dhici kartaa inuu daciif u arko u leeyahay asaadisatu mas'alada lixaad ee baabkan ku saabsan sifatu man tuqbalu riwaayatihi riwaayatu majhuuli cadaalati daahiran wa baatinan laa tuqbalu cinda aljamaahiiri wariwaayat lmastuuri wahuwa xadlu daahiri xafiyu lbaatini ayb yaxtaju biha bacdu man radda alwala halkan majhuulka iyo anwaacdiisuu ganaa majhuulku waxaa loo qaybiyaa ilaa afar qaybood majhuul cayn iyo majhuul lxaal iyo majhuul lcadaala iyo majhuululismi majhuululcayn waxaa weeyaan man rawaa canhu waaxidun qofku hal qof keliya ka wariyey hal arday maa cid kale ma leh walam yuwasaq mana la tawsiiqinin yani walam tuujad fiihi cadaalat daahiratu walaa baatinatu cadaalad daahir iyo mid baatina midna laguma haayo cadaaladii daahirkayd iyo midii baatinkayd midna laguma haayo cadaalada daahirka waa midda muuqato w oo aan sheegeynay ahayd tii aan shalay shuruudeeda ka hadlaynay ee kuwa musliman caaqilan baalian saaliman asbaabi xusni wa khawaarim lmuru'a cadaalada baatinkaana waxay tahay waa mid u noqonayso <clears throat> waa midda u noqonayso aqwaal lmusakiin walmujarisiin dadka wax tajriixiyo ama wax tacdiiliyo aqwaashooda midda u noqonayso taasaa cadaala baaila la yihah ila middaa ah iyadu waxyaabo kaleo dheeraada isyarta baatin markaa umalaynin dadka gobol baa waxay umaleeyaan qofka ahl culamaa lxadiid qofka qalbigiisa ayay ogyihiin baatinku marka halkaa lagama wada dad waaweyn oo kitaabo xadiis akriyo yaa sidaa sheegaya mar walba see cadaalo baaina loo ogaan karaa maba la ogaan kara yaa baainkiisa tijaabiyey kuleeya baainku xaggaas maba ahanban cadaala baaina waxaa weeyaan hiyo alatii tarjicu ilaa aqwaali musakiina walmujarixiin dadka wax tajriixiyo wax tacdiiliyo aqwaashooda mid u noqotaan la yidhaha waxaa laga wadaa ninkaan cadaaladna looma yaqaano aahir ah mana loo yaqaano culummadii wax jarxin jirtay wax tacjiilin jirtana ninkan kama aysan hadlin waa waa ka aamuseen marka xaggaala daahira baaina midna mahayo taasaa laga wada marka ma rawaa canhu raawi waaxid walad iwasak xaggaala daahira baaina aan haysanin majhuululcayn halaa majhuululxaal sa waxaa la yidhaha ma rawaa canhu raawiyaani fa aktar waa qofkay ka wariyeen laba raawiye ka badan dhinaca uga duwan yahay majhuululxaalka ma aragtaa ma man rawaa canhu raawiyaani faakar walow cadaalatun daahira cadaala daahirana waa haysta baailadaa ka maqan baailada marka waa maxay ahluljarfigii iyo ahlutacdiilkii iyagu waxba kama aysan dhihin waa ninkaas laakiin midaan cadaaladan daahirka waa ka muuqataa oo nin hadda lagu arkaayo maahan fisti iyo qawaariqarulmuru'a keenaayo in lagu laakiin aqwaashii culamaadu jarxu tacdiil ma lahaayo tawfiiq ma leh ardadiisuna labaya ka badan wey halkaas uga duwan yahay marka majhuululcaynka kan saddexaad marka majhuululxaalka mastuurna waa la yidhaha mastuur waasuu ibnu xajar soo yihi wahuwa almastuuru calaa ra'yi yani wahuwa almastuuru waa kii uu soo dhahayo qaybka saddexaad majhuululcadaala majhuululcadaala majhuululcadaalaha isaga waxaa weeyaan man rawaa canhu raawiyaani fa aktar labadii ka badan waa ka wariyaan cadaala daahira iyo baatina midna looma ogolaa muxuu majhuululxaalka uga duwan yahay majhuululxaalka cadaaladiisa daahirkaa la ogaay laakiin baatinadaa la ogeyey majhuululxaalka kan majhuululcadaalaha cadaala daahira walaa baatina midna looma oga laba raawi iyo ka badanna waa haysta marka kownuhu laba iyo ka badan ay ka warinayaan majhuululcayn oo ku khilaafsan yahi majhuululxaalka oo isku waafaqsan yahin laba ka badan inay ka warinaya isaga majhuululxaalka maxay ku kala tegayaan haddana cadaalad daahira u haysta majhuululxaalka kan cadaala daahira ma haysta mid daahira mid baatin midna ma haysto bacd lkutub majhuululcadaalaha mastuuray ku sheegaan kutubaha gobol nooca afaraad majhuululismi ayaa la yidhaahda majhuululismiga waa midka magaciisa laga jaahiliya oo masalan waxaa layidhi ibnu fulaan ibnu fulaan isaga magaciisaan la aqoonin cadaala daahira waa leey waa leeyahay baatina waa leeyahay wuxuu leeyahay oo kale eh, ruwaad badan waa ka wariyeen ninkaas sidiisa waaba mucadal laakiin magaciisa unbaa laga jaahilaya hebel ma la dhihi karo asna magaciisi baan la aqoonin laakiin isaga waa la yaqaana ibnu fulaan yaa loo yaqaana waa jiraan dad badanoo ibnu fulaan loo yaqaano magacoodana aan la kasaynin kaasoo kale marka waa isagu dadsi male ilaa afartaa waa loo qaybiya asaadisatu marka majhuulcaynka xukunkiisa waxaa weeyaan laa tuqbalu riwaayata riwaayata lama aqbalo ictibaar maxkaa ma galo sida badan majhuululxaalka <coughs> culamaadu xadiidka isku khilaafeen qaar waxay leeyihin waa ogolyihiino waa aqbalayaan riwaayadiisay aqbalayaan biduuni ictibaar <coughs> eh, laa siyama haddii weliba uu yahay majmuulxaalka qofka lagu sifeynayo dabaqaatu taabiciin dabaqaatu kibaari taabiciin hadduu noqdo waa layska aqbalayo dabaqaatu <coughs> kibaari taabiciin waa la aqbalaya hadduu sidaa yahay marka walidaalika culamada xadiidka waxaa arkay ibn xajar oo saxiix yeelayo xadiid noocaasa waxaad arkaysaa mararka qaar isagoo alimaam dahabi sidoo kale marna isagoo wax ku cilaynayo o dhahayo fulaanaa ku jiro oo majhuululxaal tanaaqud marka ma ah waxaa laga yaabaa marka qaraa-in iyo wax noocaasa inuu u yeelo mid kana u saxiix yeela kana uma raawiga marka majhuululxaalka ku sifaysan waa la aqbali karaa maxay tahay ictibaar iyo mutaabaca waa loo aqbala ictibaar iyo mutaabaco waa loo aqbala raawiga labadaa marka isaga waa loo aqbalaa oo xadiidka ninkaa majhuululxaalka uu ku jiro waa galaa ictibaar iyo shaahid wuu gelayaa labadaas majhuululcadaalaha isagana lama aqbalo cinda jamaahiiri ahlilcilmi majhuululcadaala ma aqbalaan iyagu ma aqbalaan majhuululismi waaba sheegnay isagoo magaciisa unbaa laga jaahiliya waa la yaqaanaa <clears throat> afartooda axkaamtoodana waa kaasa <clears throat> asaadisatu mas'alada lixaad riwaayatu majhuulilcadaalati majhuululcadaalaha riwaayadiisa daahiran wa baatinan <clears throat> midka cadaaladiisu laga gaari lahaa daahiran daahir ahaan o baainan iyo baain ahaan laa laa tuqbalu lama aqbalayo riwaayatuhu riwaayadiisa la aqbali maayo cinda aljamaahiiri jamaahiir agtooda <clears throat> wa riwaayat lmastuuri mastuurka riwaayadiisa wa huwa mastuurkuna cadlu aahiri weeyaan midka daahirka cadaalad cadlu daahiri daahirkiisu midow cadli ku soc ku socdo khafiyulbaaini baainkiisa ou qarsoon yahay oon la ogeyn aka marka labadooda sida u kala gesiye majhuululcad daalaha daahir iyo baain labadaba waxba lagama oga laakiin ruwaad badanaa ka werisa dhinacaasuu ku khilaafa majhuulcayn riwaayatu majhuulilcadaalati cadaaladiisa kan laga jaahil yahay riwaayadiisa daahiran oo baainan ba looga jaahil yahay laa tuqbalu la aqbali cinda aljamaahiiri wariwaayat lmastuuri midka mastuurka riwaayadiisana majhuul xaalki waaye wa huwa mastuurku cadlu zaahiri weeyaan zaahirkiisu midku cadli ku socdo khafiyu baaini baailkiisu aan ogey baailku marka waa midda u noqonayso aqwaalu almuzakiina walmujarixiin dadkii wax jarxin jiray wax taskiyeyn jiray ayaa ninkan kala hadlinba ayb yaxtaju bihaa waxaa xujaysa midaa bacdu man radda alwala yaxtaju wuu xujaysanayaa bihaa mashkuurka riwaayadiisa bacdu man ayaa xujayso dadka qaar radda alawala qoladii markaa kii hore radisay majhuululcadaalaha qoladii riwaayadiisa radisay kan majhuululxaalkaa way xujaysanayaan bacdigood wahuwa qowlu bacdi shaaficiyiina shaaficiyiinta qaarkood qowlkooda qaala shayku waxa uu yidhi abu camr ibnu salaaxu ka wada wayushbihu wuxuu shabahayaa an yakuuna alcamalu camalku inuu yahay calaa hada kan korkiisa fii kaiirin in badan yani dhexdooda wax badan dhexdeeda oo min kutubi alxadiisi xadiiska kutubtiisa ah ayb fii jamaacatin jamaaco min aruwaati ruwaadda ka midoo taqaadama alcahdu waktiga uu hormaray bihim iyaga uu ku hormaray waktigooda uu aada u hormaray dadkii taabiciinta ahaa watacadarat ayna yani adkaatay ay cudurdaar oo yani ay macduur noqotay khibratuhum iyaga khibradooda ogaantooda baainan si baain ahaan in loo ogaada ay adkaatay an abu cumar ibn salaax uu leeyahay xaalka riwaayadiisa in la aqbalo sidaasaa camalka yani camalku sidaasaa iyo u egyahay ayb in badan oo kutub xadiid sida ku jirto camalku sidaas ayuu leeyahay maxaa yeele waxaa laga helaa kutubtaas xadiidka jamaaco badan oo ruwaadii ka mida oo cahdigooduna uu aada u horeeyo kibaaru taabiciin oo kale ah haddii hadda hala baaro dabdigooda iyo la yidhaahdana ay adag tahay culummadan dambe aada uga hadashay mawduucan yani ma inay baaraan way ku adag tahay maxayna cilmigan yan dadkan in jahaaladooda iyo sida loo kala qayqeeyey mar danbay bilaabatay waktigii marka kibaaru taabiciin dabaqaatu kibaari taabiciin oo kale haddii la helo dad cadaaladooda daahirkana layska yaqaaniyo ruwaad badanna ay ka wariyeen haddii la yidhaha marka culamaauljarxi watacdiil maxay ka dhaheen waa adagtaha in la helo maxaa yeele waktigoodaa xog aada u fog marka camalku wuxuu ku soconaya in laysla aqbalo walidaalika marka ibnu salaax iyo ibnu xajar iyo alimaam dahabi iyo sariicu ashaykh alalbani iyo saas waay oo majhuul xaalku hadduu yahay dabaqatu kibaari taabiciin iyo meelahaas ou galo xadiidkiisa biduuni ictibaar way qaadanayan oo aqbalayan oo waa hadduu marka dabaqaadkan dhexe uu yahayna ma la aqbalayo markaas sababtoo waa la baari karaa haddii iyadoo la baari karo la ogaan waayey ninkaa waxbaa ku jiraan marka marka nugsada sidaa weyn ma isku jirto dadka qaar marka waxay umalaynayaan tanaaqud waxay leeyihin halkan majhuululxaalaa ku jira waa la saxiixiyan ee meeshanna majhuulxaal baa ku jira waa la daciifiyan meesha majhuulxaalka kan iyo kaas baan islahayn sideeda cilmigan xadiidkuna inta uu khibro u baahan yaha ka badan inta uu qawaacidan u baahan yahay walidaalika waxay yidhahdaan cilmu lxadiidi laa yaqbalu ljunuud cilmu lxadiidka junuud ma aqbali karo waxaa dhici karta qofku inuu markaa yahay eh, eh, cilmi markaa isagoo jumuud aqbalaayo ma ah qaacidadiiba in la khilaafo laga tagaa laga yaaba qaacidadii in laga tago oo markaa qariino iyo macno kale iyo meel kale wax kale la isticmaalo yaa dhici karta ayb eh, marku ma ahan hal hadii hal lagu daro oo loo geeyo waa labo mar walba asab saa ma ahan marmar baa qaacidadii la khilaafayaa qariino iyo darteed iyo loo khilaafayo macno kale qaala shaykhu abuu cumar ibnu salaax wuxuu yihi wayushbihu an yakuuna alcamalu wuxuu shabahayaa camalku inuu ahaado calaa haada kan korkiisa oo in la aqbalo majhuulxaalka riwaayadiisa ayb fii kaiirin in badan yani wax badan dhexdiisa oo min kutub in badan dhexdooda min kutubi alxadiidi kutubta xadiidka ah fii jamaacatin jamaacana yani ay ku sugan tahay min aruwaati ruwaadda kamida ah jamaacada oo taqaadama alcahdi waktigoodu ou hormaray taqaadama alcahdu bihim waktigu ou la hormaray watacadarat ay udurni ay adkaatay khibratuhum iyaga yani khibro u yeelashadooda baainan baain ahaan in loogu khibro yeesho ayb oo aqwaashooda jarxiga iyo tacdiilka ku saabsan la ogaado wa amaa majhuululcayni majhuululcaynka isagu faqad laa yaqbaluhu waxaa la arkaa inuunan aqbalinba bacdu man qolo qaarkood yaqbalu aqbalaya majhuulcadaala majhuululcadaalihii kuwii aqbalayay qaarkood inaynan aqbalin baaba laga yaaba waa kasii daran yaha marka isaga sooma arg majhuululcadaalihii buu kasii hooseeya qoladii majhuululcadaalaha qaar yar ayaa aqbalo kuwaa laftifkoodaanba aqbalayay majhuululcaynka riwaayadiisa qaarkood uma man rawaa uma man rawaa intaa marka majruulcaankii uga baxay uma man rawaa canhu cadlaani say laba qof oo cadli a ka wariyaan uma man qofkii rawaa canhu xaggiisa ay ka wariyeen cadlaani laba cadli laba qof waxaan yani cadli ku sifaysan cayanaahu ay cayineen haddana magaciisii ay cayineen irtafacat jahaalatu caynihi jahaalatu cayn cayntiisa jahaaladii laga jaahil ahaa way kor noqotay allan magaxuu sheegayaa lcayn maxay ku kor noqotaa ruuxu majhuululcayn inuu ahaado maxay uga kor noqotaan jahaalatulcayn laba inay ka weriso iyay uga kor noqotaan hadday jahaalatulcayn waxay ku kor noqotaa sideedoo laba arin arin waxaa weeyaan laba qof inay ka wariyaan qofkaas hadday laba qof ka wariyaan jahaalatulcayn waa ka baxay ninkaas ama in la tawsiiqiyo isagoo hal qof ka wariyo halkiisa isagoo uu ka warinayo haddii imaam muctabara uu tawsiiqiyo jahaalatulcayn waa ka baxay waana iqa labada arrin midkood an yuwafaqa in la tawfiiqiyo min jihati muctabarin laga tawfiiqiyo ama an yarwiya canhu raawiyaani in laba raawi ay ka wariyaan hadday laba raawi ka wariyaan oo nan la tawfiiqin min jahaalatulcayn waa ka baxay intuu aaday marka jahaalatulxaal jahaalatulxaal buu galay soo ma meeshaan marka fiiri majhuulul caynka jahaalatulcayn wuxuu uga baxa laba arrimood in la tawfiiqiyo haddii la tawfiiqiyo dis waayo marka ninkaa waa waa nin la tacdiiliyo mucadallo ama wuxuu uga bixi karaa lamaba tawfiiqinin laakiin meeshii halka raawi uu ka warin jiray maanta nin labaadaa kusoo darsamayaa la helay ninkaa waxaa laleeya irtafacat canhu jahaalatulcayn jahaalatulcayn waa ka kor noqotay tawfiiq laakiin ma haysto jahalatulcayn ha kasoo kor noqdo intuu galaa haddana jahalatulxaal nigaa majhuululxaal mala tawfiiq ila ma haystee arrintanna waxaa qaacideeyey oo sidaan u sheegay ugu horeeyey maxamed ibn yaxya zuhli maxamed ibn yaxya azuhli sida uu sheegaayo eh, eh, ibnu rajab alxaafid ibnu rajab sharxu cilal tirmidiga culimmadii dambena isaga unbay ku raaceen dhammaantood culimmadii hore qaarkood waxaa la helayaa qof ay toban qof ka warinayso oo haddana jahaalatul ay ku sheegayaan iyagu nin walba iskila waxba unbuu lahaa laakiin waktigii dambe culimmadii dambe yani maxamed ibn azuhli waa dabaqaadku dabaqatu alimaam albukhaari waaye bukhaarina wax ka qaatay isaguna bukhaari wax ka qaatay wixii ka dambeeyey isaga qaacidadiisan unbay qabsadeen waaba qofkay ka wariyaan jahaalatlxayn waa ka baxay uma man rawaa canhu qofkay ka wariyaan xaggiisa cadlaani laba cadli cayanaahu <clears throat> labadaa oo cayanaahu yani cayimay sheegay haddana ay cayanayaan irtafacat jahaalatu caynihi jahaalatulcaynimadiisii cayntiisii laga jahaaladii laga jaahil ahaa way farruqatay qaala alkhaiibu khaiibu lbaqdaadi waxa uu yihi almajhuulu majhuulka cinda ahli lxadiisi man qof weyaan lam yacrifhu lculamaau culimada aysan aqoonsanin qofkaynan culimada aqoonin walaa yucrafu xadiiduhu xadiidkiisana aan la garanaynin ilaa min jihati waaxidin hal qof xaggii un laga garanayo walaa yucrafu aan la garanaynin xadiiduhu xadiidkiisa ilaa min jihati waaxidin hal qof xaggiis unbaa laga yaqaanaa yani hal qof baa ka wariyo ka wadaa hal arday unba hal dhinac unbuu xadiidkiisa nooga imaadaa culimadana ma taqaano kaasaa culamaa xadiid ay majhuulnaxay u yaqaanaan buuli wa aqalu maa in inta ugu yaroo yarfacu ljahaalata jahaalada kor yeelayo riwaayatu tnayni laba riwaayadood mashhuurayni oo darcaan wa aqalu maa yarfacu wa aqalu maa shay inta ugu yaroo yarfacu yarfacu ljahaalata jahaalada kor u qaadayo jahaalada kor yeelayo riwaayatu tnayni laba riwaayadooda mashhuurayni oo darcaan laba qof oo mashhuur a ah, riwaayadooda ayaa ugu yar inta jahaalatu cayn ee ku korno <clears throat> wanaqala ibnu cabdilbar ibnu cabdilbarna wuxuu guuriyey can ahlilxadiisi ahlilxadiisi xaggooda uu kasoo guuriyey naxwahu kanoo kale qaala shaykhu abuu cumar ibnu salaax waxa uu yidhi raddan raadan isagoo radinayo cala alkhadiibi khadiib isagoo radinaya ayaa waxa uu yidhi waqad rawa lbukhaariyu bukhaari waxa uu weriyey can mirdasin aslamiy ayuu ka weriye xadiisa wamuslimun muslim yani can mirdaad bukhaari baa mirdaad ka warinaya lagama wada isma soo gaarin labadoode wuxuu ka wadaa waqad rawa lbukhaariyu bukhaari waxa uu wariyey fi saxiixii uu ku wariyey can mirdaad can riwaayati mirdaad alaslami mirdaad riwaayadiisu keenay wariyey wamuslimu muslimna can rabiicata bni kacbin alaslamiy walam yarwi canhumaa kamana werinin iyaga xaggooda kayru waaxidin hal nin baana ka weriyey labadaas nin hal arday keliya un bay lahaayeen ayb marka hadii calaa qawli khadiib la qabto wuxuu leeyahay qofkay hal qof keliya ka wariyaan mirdaas iyo rabiica iyo waa majhuuliin marka hadday majhuuliin ay yihiin majaalatulcayn ay haysatana bukhaari muxuu saxiixiis uga soo saaray marka wlkhilaafu fi dalika mutajihun wlkhilaafu khilaafku fi dalika arrinkaa ku saabsan mutajihun weeyaan mid wej leh kalitifaa'i ku kaaftoon oo kale weyaan bitacdiili waaxidin hal qof tacdiilkiisa oo lagu kaaftoomo kale u weeyaan buu leeyahay wasawaabu alimaamu nawowi ayaa marka sida sawaabka hadda tilmaamaya musanifka marka alimaamu nawowi wuxuu tacliiqinayaa msalaxan wasawaabu sida sawaabkaa naqlulkhaiibi khaiib naqligiisa waay shayga uu khaiib soo naqliyey manquulka ee khaiib uu soo naqliyey weeyaan sawaabku walaa yasixu mana ansaxayo araddu calayhi khaiib korkiisa radinteeda yani in la radiyo bimirdaasin waradiicata biriwaayati mirdaasi waradiica in lagu radiyo matma ma saxiix ah fa inahumaa maxaa yeeley mirdaas iyo radiica saxaabiyaani waa laba saxaabi mashhuuraani oo caan wsaxaabatu saxaabaduna kulluhum cuduulu radigaa ibnu salaax radi wajihi amaba aham maxaa yeele labadan mirdaaskiyo rabiica waa saxaabo saxaabadana awalan jahaale ay ku sugnaanaysa iyagu waa kulluhum cuduulu marka arrinkan uu rabi khadiib laaziminaayo uu ku radinayo ibnu salaax saxma ayb marka saa darteed khadiibulbaqdaadi qaacidadiisa weli waa u taagan tahay marka saxiixeynka laga heli maayo qof majhuululcayn ah majhuululcayn markaan leenahan waxaan ujeednaa nin hal qof keliya uu ka wariyey ardadiisu hal ay tahay walam yuwafaq haddii lasoo helo nin arday keliya leh laakiin la tawfiiqiyey ma ahanba marka majhuululcayn maba la dhaha maba maba ahanba kaa kuu khadiib ujeedana kaas maba ahanba ila ninka haddii la tawfiiqiyo waa nin la yaqaano wa waman curifat caynuhu wacadaalatuhu wajuhila smuhu ixtuja bihi hay farxun yuqbalu tacdiilu lcabdi wlmar'ati alcaarifayni yuqbalu waa la aqbalaa tacdiilu lcabdi adoonka tacdiilkiisa waa la aqbalaya hadduu wax tacdiiliyaya isagu wax tacdiiliyo fulaanu iqatun iyo kale u yihahdo walmarati haweeneyda tacdiilinteeda ay wax tacdiilisana waa la aqbala alcaarifayni adoonka iyo haweenka oo alcaarifayni iyagu yaqaanaan yani asbaab aljarxi watacdiil garanayaan waman curifat caynuhu wacadaalatuhu wajuhila smuhu xtija bihi waman curifat qofkii la garto caynuhu cayntiisa iyo cadaalatuhu iyo cadaaladiisa wajuhila smuhu magaciisa laga jaahil noqday uxtija bihi waa la xujaysanayaa waa midkii aan niri majhuul smi waay waidaa qaala hadii uu yidhaahdo raawiyu akbaranii fulanu aw fulanu wahumaa labadooduna caslaani ay yihiin ixtija bihi waa la xujaysanaya ila midkii ou noqdaba waa cadli ninkii baa wuxuu yidhi xadaanii fulanu aw fulanu fulaankan iyo fulaankanna labaduba waa khiaab waa la aqbalaa markaas waa la xujaysanaya ele hadduu mid mid allaale midkau noqdaba awalba sika unbay bay labaduba wada ahaayeen fain juhila haddii laga jaahil noqdo cadaalatu axadihimaa midkood cadaaladiisa haddii laga jaahil noqdo aw amase qaala waxa uu yihi fulaanu aw gayruhu akhbaranii fulaanu aw gayruhu idil baa ii waramay aw gayruhu amase hayrkiis lam yuxtaja bihi la xujaysan maayo fainjuhila cadaalatu axadihimaa labadan cadaaladoodii baa laga jaahiliya labadan markuu sheega maxay akbaranii fulaanu aw fulaan buu yidhi labadooda waa laga jaahilyahay marka cadaalad midkood cadaaladiisaa laga jaahiliya waa laga istaagaa marka bis maxaa yeelay labadan aan la kala aqoonin fulaan aw fulaan uu leeyahay uu ku shakisan yahay haddii labada midkood aanu cadli ahayn labadiina aysan cayinayn oo yani midkood cusub aynan ku cayinayn la aqbali maayo maaayl waaa laga adi mid fulaan ow fulaan labada midna o yani labadooda midkooda cadaaladiisa aan la aqoonin waxaa laga yaabaa si aan cadaaladiisa la aqoonin in lagu soo aado arrin marka jahli ku sugan ama ah, ogaan la-aan ay ku jirtana lagu socon maayo aw qaala ama waxa uu yihi fulaanu aw ayruhu fulaan xadahanii fulaan aw ayruhu midka hore magacaabay midka dambe ayruhu u iska lama yaqaano markaasoo kale marka maxay noqonaysaa ma lagu camalfalaa lagu istaaga maxaa yeelay ayrkaas baan la aqoonin hal haddii laakiin fulaanka ou siqo yahay ka fulaanku waa siqo ayrka ayaan la aqoonin siqa miya mase ma aha mid male imaam muslim isticmaalaba saas muslim baaba saxiix isku isticmaala oo wuxuu leeyahay xadaanii fulanu waayruhu aw ayruhu xadaanii fulanu waayruhu muslim ayrkaana marka wuxuu ujeedaa cabdullahi bnu lahiica cabdullahi bnu lahiica ujeedaa laakiin fulaanka horaaba iqa ah fulanu aw ayruhu laakiin marka uu yidhaahda hebel baa ii warramay ama hebel shaki baa jira midkood baan la aqoonin ayrka baaba hadda la garanayn waa laga jeedaa lam yuxtaja bihi la xujaysan maayo algaa marka masaladaas uga hadla asaabicatu masalada toddobaad man kufira bibidcatihi lam yuxtaja bihi bilitifaaq riwaayat mubtadic uu soo gala marka man kufira qofkii lagu gaalaysiiyo oo lagu gaalnimo xugmeeyo bibidcatihi bidcadiisa sababkeeda qofkii lagu gaalaysiiyo lam yuxtaja bihi la xujaysan maayo bilitifaaqi ifaaq ahaan bidcada marka lagu gaalaysiinayana ibnu xajar waatuu ku dabdiyey almacluum min addiini bidaruura wixii ah wailaa bidcadu hadday ta'wiil wadato oo qofkeeda uu muta'awil yahay laba la gaalaysiinayo jeer marka ta'wiilkaas laga xaaqo afkiisamaxaa yeele waxaan ogsoonaha bidcooyin fara badan oo yani iyado bixaddi daatihaa kufri u ah haddana dadkeeda bacyaanihim dhammaan aan loo gaalaysiinay haddii la yidhaha marka bidco kastaa sida lagu dhaafana ibnu xajar wuxuu yidhi qolo kastaa qolada kale ayay gaalaysiinayan marka macluum min addiini bidaruura wax ah in lagu xiro taasa muhim musada waa kusoo akrina man kufira bibidcatihi bidcadiisa qofkii lagu gaalaysiiyo sababteeda lam yuxtaja bihi la xujaysanmaa bilitifaaq waman lam yukafar qofkii aan la gaalaysiinin oo bidcadiis aan lagu gaalaysiinin oo bidcadiisu ay mufasiqo tahay dayna waxoo khafiif ay tahay bidcooyinka kale waaweyn marka bidcooyinka inaynan hal darajo ahayn ayay tusaysaa waana sida ibnu taymiya uu yihaha raximah llah raafidada iyo hadda yani iyo bidcat rafdi iyo iyo bidcat lkhawaarij isku mid maaha bidcatu rafdi baa daran maxaa aas-aaskeedaba zandaqo iyo nifaaqay ka dhalatayba taas middanna aas-aaskeeda jahligay ka dhalatay khawaarij qasad xumo iyadu kama dhalanin soo ma garanin minhaaju sunnaha waa ku kala labada bidco wuu kala sheegay sidoo kale yani bidcat lirjaa iyo bidcada khawaarijta marka la fiiriyo irjaagan daran marka laga reebo midka aadka u foosha xun oo aadka u daran oo culamada qaarba ay gaalaysiiyeen qofkiisa marka laga reebay bidcadan irjaat lfuqahaada iyo tayada iyo wayaalkaas oo kale iyo bidcat lkhawaarij khawarijkaa daran bidcooyinka marka sidaa unbay ukala siiy maraatib ukala siiy marka la radinayona maraatibteeda in la yaqaano hadaan la aqoonin waa waa waxaa weeyaan martabo fiican hadaan bidcahan martabadeeda la kala aqoonin haddii isku si un loo radiyo waxay noqonaysaa alamru bilmacruuf munkar maraatibtiisa aan lagu kala radinin oo kale unbay noqone fasaad unbaa ka dhalanaya wax kale ka dhalan maayo bidcooyinka marka qaarna waay qofkeeda in lagu gaalaysiiya la arkaa qaarna qofkeeda inaan lagu gaalaysiinin midan marka waman lam yukafar qofkaan lagu gaalaysiinin bidcadiisa qiila waxaa la yihi laa yaxtaju bihi mulaqan mulaqan lama xujaystaba waqiila waxaa la yihi yaxtaju bihi waa la xujaystaa in lam yakun hadduusan ahayn miman yastaxilu lkadiba been qolada xalaashata haddaanu haddaysan ahayn fii nusrati madhabihi madhabtiisa u hadduunan beenta ku xalaashanin qoladaa uusan ka mid ahayn waa la qaadanaya ow liahli madhabihi ama madhabkiisa dadkeeda inuu u nusreeyo beenta inay ku banaan tahay in loogu nusreeyaa beenta inay ku banaan tahay haddaan haduunan qolooyinka xalaashana ounan ahayn waa la aqbalaya waxukiya can shaaficiyi baa laga sheegay oo shaafici wuxuu yidhi aqbalu shahaadata ahlilahwaa dadka ahlulahwaagu ahlubidcada markhaatidooda waan aqbalayay ila alkhasaabiyata qolada khadaabiyado raafidada maahan ayuu yii liannahum yarawna shahaadata zuuri limuwaafiqiihi maxaa yeele iyagu waxay arkaan dadka iyaga waafaqsan in loo markhaati beenaalanimo in loo furo inay banaan tahay arkaan iyaga beentay xalaashanaya hadday beenta xalaashanayaan marka maxaa gaalnimaba looga tegi waayo horaaba loosoo sheegay man kufira bibidcatihi lam yuxtaja bihi bilitifaaq baa la yidhi tafriican dambe oo soo gelaayo kuwan maxaa loogu daray iyagoo beenti xalaashanayo ishaaratu zuurka maxaa loo leeyahay marka waman lam yukafar maxaa loo dhexgeliyey maxaa loo dhexgeliyey istixlaal istixlaalkooda ayaa ta'wiil ku dhisan istixlaalkooda ta'wiil ku dhisan yahay ma lagu gaaloobayo waladii qudaamat bnu madcuun khamrada xalaashatay khamro in la xalaashada istixlaal waa khamradii qoladii xalaashatay cumar eh, ma uunan gaalaysanin gaalnimadooda kuma degdegin iyaguna waxay yidhaahdeen ilaahay baaba dhahayo laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati junaaxun fii ma dadka mu'miniinta camalka saalixa la yimid waxay cunaan dembi kumaba leh na waa noo banaantahay dheen camal saalixa iyo dad mu'miniinan markaasuu wuxuu yidhi war aayaddu sidaas ma ahan u bayaaniyey aayaddii uu bayaaniyey hadday bacdalbayaan sidooda ku taagnaadaan dila buu yii gaalnimo u dila haddii ay kasoo noqdaanna dhaafa oo xadulkhamri un halagu dhufto xadkii baana lagu dhuftay marka istixlaalku hadduu ku yimaado ta'wiil qofkiisu waa un musni ma gaalnimo ma gaaraysa tanaa lafirkii baa fiirin u baahan ayb hadduu sidaa yahay marka ma la aqbalayo waxaana nin beenta banaystay ta'wiil baa ku banaystee warkiisa lama qaban kara marka isaga waa diiday marka waqiila waxaa la yidhi yuxtaju bihi inta kale marka haddayba run sheegayaan oo dad ahlu suskay ay yihiin warkooda waa la yeela shahaadadooda iyo markaatidooda waa la aqbala ayb waqiila waxaa la yidhi yuxtaju bihi dadka cilmigan dawinay waxaa dareemaya inay insaaf badnaayeen oo ay aad uga uga fogaayeen waxaad dareemaysaa marka eh, tacasubka iyo waxa ay aada uga fogaayeen waqiila waxaa la yihi yxtaju bihi waa la xujaysanayaa in lam yakun daaciyatan hadduusan ahayn mid dadka bidcadiisa ugu yeero in lam yakun hadduusan ahayn daaciyatan midad mid ugu yeero dadka ilaa bidcatihi bidcadiisa walaa yuxtaju bihi la xujaysan maayo in kaana daaciyatan haddii uu yahay wahada huwa aladharu alacdalu wahaadaa kan qowlka huwa isaga ayaa aladharu ah midka xooga badan alacdalu cadi cadaalada badan acdalka dhexdhexaad wa qowlulkasiiri aw ilakfari waa qowlka badan ama da culamada ugu badnaanba ay qabaan qawlkan marka imaam axmed iyo tirmidi iyo culama culamaa xadiid badankiisa isagay qaateen waa daaciya iyo hayru daaciya in loo kala saaro daaciyaha ma laga qaadanayo hayru daaciyaha waa la qaadanay riwaayadiisa hayru daaciyaha laftirkiisa marka riwaayadiisa la qaadanayo waa kusoo warinaynin maa yuqawi bidcatahu wax bidcadiisa markaas xoojinaya kusoo warinaynin waa sida marka aan nuqbaha kusoo marnay haddii marka sidaa loo la yihaaho marka meesha marka uun asalka mas'aladu ay ku dhisan tahayna laba shay baa iscaariday laba mafsado mafsado ninkan bidcada ku jiro yacni haddii isaga wax laga wariyo magacuu yeelana waa nooc waxaa ku jirta marka tashyiif aan bixin mafsado waa mafsado kale waxay noqonaysaa haddii la yidhaha yaan waxba laga werinin riwaayadaha la daayo axkaam ayaa dadka ka dayacmaysa axkaamtan keligii uu werinayo hadda uu hayo runna uu ku sheegayo warkii rasuulkana ah ayaa la weynaya meesha ku dayacmaysa labadaa masada marka la fiiriya waxaa dhib badan inay axkaam dayacan marka midaana la qaadanaa marka mubtadican in riwaayadiisi marka wax laga wariyo yaa la qaadanaya intii axkaam ay dayacmayaan ibn xajar saasuu marka dhahay makaska masalada halkaas cilmi ka qaadashaduna mas'aladaana isoo gelay unbaabkeeda ah. magaalaad joogtaa cilmi baad u baahan tahay axkaamtii inaad barato masalan cibaadaadkaagidaysa ayaa wax kaaga xiran ama inaad diintiiba barataba cilmiga marka luqada xadiidkii fiqigii usuulkii qof mubtadica unbaad ka heli marka cid kale ma joogto xaaladaasoo kalema waxaa laleeyahay dadku iyaysan wax u sidooda baaqi ku ahdaan oo inaan wax la baran nin mafsadada ah iyo in nin mubtadica uu shiiq noqo lahaay oo dadku shiiq u aqoonsan lahaayeen haddaad tiraa baa daran dadku jaahiliin ha aadaan qalad ku cibaadaystaan haddii la yidhaahdo ma wanaagsana taas tan unbay soo gelay ibnu taymiyana taasoo ku sheegaa labada mafsado marka indhaha la qabsanaya midan baa laska hor yaa la qabsanaya waagi cilmi la yeesho waxa waay marka waa laga maarmaa laakiin haddii aan un cilmi la yeelanin weligeed unsoo loo baahan maayo ninkaan eh, ninkaa ina weligiis loo baahnaan marka in wax la bartaa karoon roon sideedana dadka wax dejirinayo ama dadka dadka yani uga digaayo ama culammada kale shaandaynayo dhahayo fulaanna waa kaas kaas waxa laga qaata kaya wax laga qaadanin sideedaba dad iyagu cilmigii le aqoon le inay yihiin yaa muhim haday isaga dhisan tahay hawaa eh, macnale waducifa waa la daciifiyaa alawalu qowlka hore mutlaqan in loo qaatay waducifa waa la daciifiya alawalu kan hore yani inaan la xujaysanaynin mutlaqan qowlka ah bixtijaaji saaxibayi saxiixayni saxaynka labadooda saaxay yani bukhaari iyo muslim xujaysiga ay xujaysteen iyo wagayrihimaa bikaiirin in badanoo min almubtadicati mubtadicada ka mida hayri ducaad ducaad aan ahayn mubtadico fara badan oo hayru yani aan daaciyaal bidcadooda ku ahayn ayaa riwaayo looga wariyey bukhaari iyo muslim marka laa yuxtaju mutlaqan sax ma aha taasaaba lagu xujeeyey ayb midaa iyada laftirkeeda culamada qaar baa waxay leeyihiin qowl kala qabo oo waa la qaadanaya marba hadduu run sheegayo daaciye hadduu doon ha noqdo qoladaa iy waxay dhahayaan bukhaari baa cimraan bnu xibaan ninkii ammaanay cali ninkii dilay cabdiraxmaan ibnu muljam ayuu ammaanay marka ammaan la ammaana ninkii cali dilay daacinimo ka weyn maa jirtay yidhahdeen naga maca xadiidku fi saxiixayn fi saxiixayn bukhaari laakiin waxaa lagu jawaabay bukhaari markii dambe ninkan laba saddex sir waa lagu jawaabay inuu ka toobad keena waa la sheegay binaan calaa dalika kadib bacda tawbatihi inuu ka wariyo waqiila waxaa la yidhi intuusan ammaanin ka hor waxaan uusan gelin ka hor ayuu ka wariyey bukhaari xadiiskiisa soo saarama intaan ogaanay intaan ogaanay waqiila waxaa kaloo la yidhi maba ka warinina min baab mutaabaca iyo yani isagoo maqruuna unbuu ka wariyey ma ahane miduu isaga ixtijaajaya ma aha calaa kullin marka iyadu qowlka ugu ashharsan uguna acdalsan waxaa weeyaan daaciye iyo kayru daaciye in loo kala qaado kayru daaciyaha riwaayadiisa la qabto daaciyahana aan la qaadanin kayru daaciyaha laftirkiisa riwaayada laga qaadanayo waa riwaayada bidcadiisa aanu ku taageereynin riwaayatmubtadicna halkaas uga baxay wabilahi tawfiiq sal l sl